alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu alayhi wacala aalihi wa saxbihi wa salama tasliima kaiira addarsu saadisu walcishruun darsiga lix iyo labaatanaad xisaaru nabiyi sala allahu alayhi wasalam waa go'doomintii nebi muxamed la go'doomiyey wa ahli beytihi iyo sidoo kale qaraabadiisii iyo ahlu beytkiisii go-doomintii lagu sameeyey ee qurayshi ay ku samaysay lamaa ra'at qurayshun qurayshi markii ay aragtay intishaara alislaami islaamkii inuu ku faafayo oo uu ku baahayo filqabaa'ili reerihii kale ee magaalada maka ka baxsanaa casamuu waxay go'aansadeen calaa qatli nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka inay dilaanba fa xasarathu qurayshi waxay go-doomisay rasuulka wa ahla beytihi iyo qaraabadiisii fi shicbi goshii ama laagtii ayay ku go'doomiyeen wa manacuu canhum waxaanay ka hor joogsadeen alarsaaqa waxalla wixii arsaaq iyo quud ahaana waa ka cuna qabateeyeen waitafaquu waxaanay weliba isku waafaqeen ee isku afgarteen calaa an laa yaqbaluu inaan laga aqbalin rasuulka qaraabadiisa lahum iyaga sulxan wax heshiisa abadan weligood ilaa idaa aslamuu nabiya inay rasuulka soo gacan geliyaan mooyaane lilqatli si loo dilo wa katabuu waxaanay ku qoreen mattafaquu calayhi wixii ay isku waafaqeen ay ku heshiiyeen fii saxiifatin warqad bay ku qoreeno warqadaasoo callaquuha filkacba kacbada dhexeeda waxa weeye ay sireen si ay u wa kaana daalika arrinkaasna waxa uu dhacay fi sanati asaabicati min annubuwa sanadii toddobaad ee nebinimada darsigani waxa uu ka warramayaa amaba uu tilmaamaya xisaaru nabiyi wa ahli beyti go'doomintii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qaraabadiisaba qurayshi ay ku samaysay nimankan gaalada ee qurayshi siyaabo badan bay isugu dayeen dacwadda inay hor joogsadaan ay xakameeyaan muxaawalo kasta iyo iskuday kastaana waxa uu ku dhammaanayay fashil iyo guuldarro oo may ku guulaysan jirin markan waxay arkeenay istuseen mar haddii islaamnimadii ay faafayso tallaabo kasta iyo caqabad kastoo ay dhigteenna ay ka gudubtay oo dhammaan wax alla wixii ay isku dayeen dayeenba aanu shaqaynayn xamse binu cabdilmutalib iyo cumar binu khadaabna ay soo islaameen oo islaamnimada awood ay u kordhiyeen iyo muslimiintaba waxay ka fakareen caqabad iyo ciqaab kale oo ay ku hor joogsadaan islaamnimada waxaanay go-aan ku gaadheen rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay dilaan haddaba dilkaasi sida uu ku suurto gelayaa ee ay istuseen waxay ahayd in rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qaraabadiisaba la go-doomiyo reer banu haashim iyo reer banulmualib ayay go-doomiyeen sababta ay u go'doominayaani ma aha oo dan kama laha dadkan kale laakiin waxay doonayaan nimankan marka la go'doomiye ee cunaqabata in la saaro ee biyo iyo baadba loo diido daruuriyaadkana laga xakameeyo inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo gacan geliyaan oo qurash ku wareejiyaan si iyaguna ay u dilaan ujeeddada go'doominta ay ka lahayn intaasay ahayd arrintaa markii ay soo jeediyeen abu aalib oo in badan aynu soo aragnay difaaca nabiga calayhi salaatu wasalaam uu difaacayey iyo sida uu ugu dhabar adaygay isagoo hadda gaal ah baa waxa uu isugu yeedhay qaraabadiisii waxaanu u sheegay arrintaasi iyo go-doominta nimankaasi ay qaateen waa qurayshe iyaguna inay la qaateen reer banu haashim iyo reer banulmualib waxay go-aan ku gaadheen markaa goshii ama laagtii loo odhan jiray shicbu abi aalib halkaa inay isugu tagaan muslimuhum wa kaafiruhum may kala hadhin muslimkoodii iyo gaalkoodiiba halkaasay isugu tegeen waxaa ka hadhay oo keliya abulahab oo marka horeba rasuulka qaraabadiisa calayhi salaatu wasalaam xataa kuwooda gaalada ah isagu ka dhaqan duwanaa oo far dheeraatay noqday mar waloo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dacwadda wadana isku dayayay inuu carqaladeeyo abulahab isagu quraysh buu ku hadhay weliba waxa uu ballan qaado weliba uu kaga dhabeeyey ficlan wax alla wixii nimankaa loo geyn lahaayo raashin iyo biyo iyo baadba ah inuu qayb ka yahay sidii loogu horjoogsan lahaa sidaa awgeed baa ganacsatada magaalada maka meel ka baxsan ka keena bagaashka iyo raashinka mar alla marka ay magaalada maka soo geliyaan buu kala wareegi jiray isagaaba ka iibsan jirayba weliba macaashna waa u saari jiray fara badan isagoo isleh biloo loo geeyaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo cidda la go-doonsan nimankani markaa qoraalka iyo heshiiska noocaasi ay galeen oo go-doominta noocaasa in lagu sameeyo rasuulka iyo aalubeydkiisa waxay ku qoreen warqad heshiiska dulmiga iyo gardaradu ay ka buuxdo waxaana la yidhaahdaa ninkii warqadaa qoray waxaa la odhan jiray mansuur binu cikrima binu caamir mansuur binu cikrima binu caamir waxaana kutubta siiradu ay sheegaan <clears throat> in ninkaa gacantu ay qallashay alla markii warqadaa uu qoray ee warqadii heshiiskii iyo wixii ay ku heshiiyeen ee malmaluuqeenba kacbada ay sudheen baa isna gacantu qallashay calaamad bay noqotay ilaa uu ka dhimanayey ka muuqata gacantii oo aan shaqayninba iyagu waxay islahaayeen waa qurayshe arrintan markii ay samaynayeen heshiiskan iyo go'doomintanba bay soo dabci doonaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadkan qaraabadiisaee la go'doonsan gaalo iyo muslimadda way lahaayeen haba yaraatee umay jixin jixin iyaguna oo si waloo waxa weeye culays iyo caqabada u dareemeen way ku adkaysteen manay tanaasulin quraysh doonitaankoodiiyo rabitaankoodii ahaa nimankani marka ay jilcaan iyagaa soo dabci doono nebi maxamedna soo gacan gelin doona taana way waxa weeye u dhabar adeygeen reer banu hashim iyo reer banu mualib culays badan runtii waa ku haysay oo dee biyihii iyo baadkiiba wax si hoose ugu taga mooyaan oo dhuumasho ah laakiin waxa weeye waxba looma ogolaanin haddaba dad meel wada degani dulmi iskuma wada raacan oo kollay cidin baa diidda waxaa jiray markaa rag ka mida quraysh oo maka degan oo si dhuumasho ah ugu gelin jiray xoogaa raashina mararka qaarkood oo si aan loo qabsanin iyagana oo aan dee loo ciqaabin baa ragga qaarkood sida xakiim binu xisaam oo kale awrka intuu raro habeenkii oo raashin uu saaro ayaa markuu xagga gosha iyo meeshii lagu godoomiyey uu ku dhowaado ayuu awrka hogaanka sii dayn jiray xaggoodu u eri jiray marka si uu awrka ugu galo isagoo raashinkiina sida arrintaasi markaa muddo saddex sanaa saynu arki doonno ayaa waxa weeye ay cunaqabatayntaasi saarnayd markii dambena ilaahay subxaanahu wa tacaala nasri iyo faraj buu keeno qurayshtii dulmigan gashay iyo raggii arintan sameeyey dhexdooday ka curatay markii dambe oo isku khilaafay go'doominta ma sii wadna mise waynu joojinaa wa kaana dalika fi sanati saabicati min annubuwa arrintaasina waxay dhacday sanadii toddobaad ee nebinimada lamaa ra'at qurayshun qurayshi markii ay aragtay intishaara alislaami islaamkii inuu ku faafayo fi lqabaa'ili qabaa'ishii iyo reerihii kale ee maka ka baxsanaa casamuu waxay go'aansadeenay go'aan ku gaadheen calaa qatli nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay dilaan faxasarathu qurayshi waxay go'doomisay rasuulka wa ahla beytihi iyo qaraabadiisiiba fi shicbi goshii ama laagtii shicbu abi aalib ayay ku go'doomiyeen wamanacuu canhum waxaanay ka horjoogsadeen alaraaqa wax alla wixii quud ahaa waitafaquu waxay isku waafaqeen calaa an laa yaqbaluu lahum inaan laga aqbalin qoladaa go'doonsan oo aan laga dhegaysanin sulxan wax heshiis ah abaddan weligood ilaa idaa aslamuu inay soo dhiibaan mooyaane annabiya sala allahu alay waslam rasuulka lilqatli si loo dilo wa katabuu waxay ku qoreen mattafaquu iyo gardaradu ay ka buuxdo fii saxiifatin warqad warqadaasoo callaquuhaa ay sudheen fi lkacbati kacbada dhexdeeda wa kaana dalika arrinkaasna waxa uu dhacay fi sanati asaabicati min annubuwa sanadii toddobaad ee nebinimada as'ila mataa cazamat qurayshun qurayshi goormay go'aansatay go'aan ku gaadhay calaa qatli nabiyi sala allahu calayh wasalam maadaa camilat fiih rasuulka si ay u dilaan iyo go'aankooda si loo fuliyo maxay sameeyeen calaa ayi shayin ittafaquu maxay isku waafaqeen ay ku heshiiyeen waa quraysh hal katabuu bidaalika cahdan arrintaa iyada ah ma qoreen iyadoo heshiis ay ka dhigayaan fii ayi sanatin kaana dalika arrintaasise sanadee bay dhacday alkhulaasa lama intashara alislaamu islaamku markii uu faafay xasarat qurayshun annabiya sala allahu calayh wasalama wa aalahu wa waxay go'doomisay qurayshi qaraabadiisii iyo saxaabadiisii fii shicbi maka gol iyo laag maka ku taalla ayay ku go'doomiyeen wa manacuu canhum waxaanay ka hor joogsadeen alarsaqa quudkii alaaa sanawaatin saddex sano watafaquu calaa qatlihi dilkiisana waa isku waafaqeen addarsu saabicu walcishruuna darsiga toddobiyo labaatanaad waa hijrat alxabashati athaaniya waa hijradii labaad ee saxaabada qaarkood ay u hijroodeen ilaa ardi lxabasha hore waynu waxaynu usoo aragnay hijradii koobaad ee saxaabadu tirada ay ahaayeen iyo sababta ay markiiba usoo noqdeen muddo yar kadib mar labaad baa markaa hijradan loo fasaxay oo loo ogolaaday bacda dukhuuli nabiyi sala allahu calayhi wasalama wa qowmih kadib markii rasuulka iyo tolkiiba ay galeen fi shicbi goshii ama laagtii lagu go'doomiyey dhexdeeda amara waxaa rasuulku uu amray jamiica almuslimiina muslimiinta dhammaantood bilhijrati ila alxabasha inay u hijroodaan ilaa ardi alxabasha fahaajara waxaa hijrooday alaaatun wa sabcuuna rajulan saddex iyo toddobaatan nin wa ixdaa casharata imra'atan iyo koob iyo toban dumar ah minhum waxaa ka mid ahaa muhaajiriinta jacfar bnu abi aalibin oo rasuulka ayna adeerkiya calayhi salaatu wasalaam wa laxiqa bihim saxaabadaa hijrootay waxaa soo gaadhay oo ku biiray muslimuu alyaman muslimiintii yeman ka yimi wahum muslimiinta iyaguna ku biiray ee hijrada la yimi ee ardulxabasha u hijrooday waa abuu muusa alashcariyu wa banuu cammihi saxaabigii lo odhan jiray abuu muusa alashcari iyo ragga ilmaadeer ahaayeen wa kaanat haadihi alhijra hijradanina waxay dhacday waa alhijra aniya ila ardi xabasha fi sanati saabicati min anubuwa sanadii toddobaad ee nebinimada hijradan labaad ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu u fasaxay inay u hijroodaan ilaa ardi xabasha waxa ay dhacday markii go'doomintani ay timi waayo nimankii gaalada ahaa waa quraysh markii hijradii koobaad ay soo dhammaatay dadkii hijroodayna ay sooban noqdeen ciqaabta iyo dhibaatada iyo caqabadda way kordhiyeen way sii labalaabeen weliba hijradan labaadi iyo bixitaankeedu waa ka dhib badnaatii hore waayo markii hore may dhaadaynin manay islahayn waa la qixi doonaa hijradii koowaad laakiin hijradan labaad ilaalo badan iyo kawarhayn badan baa ku socotay muslimiinta iyo saxaabada oo nimankani ay ka warwar qabeen dee nin walaba inuu maalin uun si hoose u bixi doono taasi waxay keentay markaa muraaqabada ay ku hayaan inay tahay mid xoog badan ee muslimiinta ku hayaan iyagoo ilaalinaya oo u diidan inay baxaan oo ay hijroodaan hijradaasi markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada markii uu u fasaxay waxaa hijrooday sidaa kitaabku inoo sheegay kitaabku wuxuu ina saddex iyo toddobaatan raga iyo koob iyo toban dumara raajixina waxa weeye saddex iyo siddeetan ama laba iyo siddeetan dumarkuna sideed iyo toban mise sagaaliyo toban labadaba waa la isku khilaafay waayo oo kutubta sirada badankoodu waxay sheegayaan ragga tiradoodu saddex iyo siddeetan ama laba iyo siddeetan inay ahaayeen xataa saaxibu kitaab ilasl kitaabka nuurulyaqiinka ee asalka kan waa khulaasadii wuxuu sheegaya inay saddex siddeetan ahaayeen waayo waxaa ka mid ahaa markaa raggaa hijrooday jacfar bin abi aalib waxaa kaloo wehelinaysay xaaskiisii asmaa bintu cumays waxaa kaloo ka mid ahaa dumarkaa la socday ee saxaabada raacay ummu xabiiba bintu sufyaan bintu abi sufyaan ragga waxaa ka mid aha cabdillaahi bin mascuud cuhmaan binu madcuun iyo raggii la midka ah waxaa haddaba dhexda kaga biiray amaba waxa weeye iyaguna haleelay abuu muusa alashcari iyo rag la socday oo muslimiin ahaayo yeman ka yimi marka abuu muusa alashcari waa islaamay dabeetana markii dambea hijradeenna ay ku dhalatay waxaana la tilmaamaa in markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam warkiisa uu helay isaga iyo rag kaloo wada socdo oo yamaniini ay rasuulka u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam magaalada maka kadibna ay islaameen si hoose u islaameen dhulkoodii iyo deegaankoodii bay ku noqdeen dacwadiibuu halkii ka bilaabay intii raacday ee rumaysay ee islaamnimadii la qaadatay iyo isaga ayaa markaa soo baxay waxaana la sheegaa in waxa weeye de waa isla doonasho ilaahe ay doontoodu xoogaa la yaro lunto ay la habowday markii yaman ay kasoo dhaqaaqeen sidii ay hehaabaysayba waxay kulmeenba saxaabadii kale maka ka soo baxday iyaguna hijroonaya ee ardulxabasha u hijroonayay sidaasaa markaa waxa weeye ay kusoo baxeen waaya arrintaasi markaa waxay dhacday waa sanadii toddobaad ee nebinimada marka markan labaadna culays badan baa saxaabada ku dhacay weliba raggaa hijroonayay waayo ilaalo badanna waa lagu hayay waa ta labaadee tira ahaana intii hore way ka badnaayeen marka culays badan bay dareemeen lakiin ilaahay subxaana wa tacaala waa ku badbaadiyey hijrada iyo safarka bacda dukhuuli nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa qowmihi ashicba kadib gelitaankii rasuulka iyo tulkiiba ay galeen goshii amaba laagtii lagu go'doomiyey amara jamiica almuslimiina muslimiintii dhammaantood rasuulku wuxuu faray bilhijrati ila alxabasha ardulxabasha inay u hijroodaan muxuu talow dhulalka kale ugu amri waayey waxay ahayd goob iyo boqortooyo aan cidna lagu dulmiyn dhexdeeda taasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ugu doorbiday saxaabada fahaajara waxaa hijrooday alaaata rajulan wa ixdaa casharata iyo koob iyo toban dumar ah se raajixana waa ama labaiyo labadaba waa la yidhiye dumarkuna siddeed iyo toban sagaal minhum waxaa ka mid ahaa jacfar bnu abi aalibin wa laxiqa bihim waxaa hadaba ku biiray muslimiinta maka ka baxday hijrootay muslimuu alyaman muslimiintii reer yamaneed wahum abu muusa alashcariyi wa banuu camrihi raggaasna waa abu muusa alashcariyu iyo waxa weeye eh, raggii la socday ee eh, ay qaraabada ahaayeen marka safarkaa waxaa hogaaminayay jacfar ibn abi aalib yani muhaajiriinta u qaxay ilaa ardi lxabasha isagaa amiiru ahaa wa kaanat hadihi lhijratu fi sanati asaabicati min annubuwa sanadii toddobaad ee nebinimada ayaa arrintan dhacday bimaada amara nabiyu sal allahu alayh wasalam asxaabahu bacda dukhuulihi ashicba muxuu rasuulku faray saxaabada ridwaan ullaahi calayhim markii goshii iyo laagtii lagu go'doomiyey uu galay kam cadadu lmuhaajiriina muhaajiriinta ardulxabasha u hijrootay tiradoodu imisay ahayd man laxiqa bihim yaa ku biiray fii ayati sanatin sanadeybaa kaanat hadihi hijra hijradan ay dhacday alkhulaasa bacda dukhuuli nabiyi sala allahu calayhi wasalam kadib geliddii rasuulku ogolaa ashicba goshii iyo laagtii lagu goodoomiyey fi sanati saabicati sanadii toddobaad ee nebinimada amara almuslimiina muslimiinta waxa uu faray bilhijrati ila alxabasha inay u hijroodaan xaggaa iyo ardulxabasha maratan aaniyatan mar labaad fahaajara waxaa hijrooday alaaatun wa sabcuuna rajulan wa ixdaa casharata imra'atan wa laxiqa bihim waxaana ku biiray muhaajiriinta muslimu lyaman muslimiintii adarsu aaminu wlcishruun darsiga siddeed iyo labaatanaad islaamu maliki xabasha waa islaamnimadii uu islaamay ee diinta uu qaatay boqorkii xabashiga lamaa calimat qurayshun qurayshi markii ay ogaatay amaba ay ka war heleen bihijrati lmuslimiina muslimiintii inay u hijroodeen ilaa alxabasha xaggaa iyo ardulxabasha arsaluu waxay direen rajulayni laba nin bay direen bihadaaya iyagoo u dhiibay hadiyado qaali ah alaban minhu iyagoo ka doonaya najaashi iyo boqorka an yarudda inuu soo celiyo man haajara min almuslimiina muslimiintii xaggaa u hijrootay si uu u soo celiyo fa aba najaashiyu najaashi waa diiday tasliimahum inuu usoo gacan geliyo muhaajiriinta nimankan gaalada ah bacda an akhbarahu kadib markii uu u warramay jacfar bnu abi aalibin jacfar bnu abi aalib markii uu uga warramay bixaqiiqati diin اlislaamiy diinta islaamka iyo xaqiiqadeeda wa qara'a calayhi weliba uu ku dul akhriyey wala suurati maryama suuratu maryam bilowgeeda farajacaa labadaa nin waa iska noqdeen khaa'ibayni iyagoo guuldaraystay oo doonitaankoodii aanu u hirgelin wa aslama anajaashiyu najaashina waa islaamay isaga iyo waman macahu ciddii ka ag oo min alqisiisiina culimmadii kristanka ah wruhbaani iyo cubaadii ama suufiyadii fii dalika alwaqti isla xilligaasay islaameen waa asanati saabicati min annubuwa sanadii toddobaadee nebinimada faanzla allahu alla wuxuu ku soo dejiyey fii xaqihim nimankaa xaqooda islaamay wltjidna aqrabhm mawadة lladiina aamanuu aladiina qaluu ina nasaara dalika bana minhm qisiisiina wruhbaana wanahum la ystakbiruun waxa ilaahay leeyi wlatjidna waxaad heli o heli nabi muxamedow aqrabahum mawadatan liladiina aamanuu gaalada marka laga hadlayo kuwooda ugu dhow xagga jacaylka iyo xidhiidhinta inay yihiin alladiina qaaluu inaa nasaara kuwa kristanka sheegtay yidhaha kristan baanu ne kuwaasaa dabacsanaanta iyo dhowaanshiyaha gaalada marka la eego muslimiinta iyagaa ugu dhow daalika arrinkaasna wuxuu ku yimi inay noqdaan gaalada kuwa ugu dabacsan bianna minhum waxaa ka mid ah qisiisiina qaar culimo ah oo cilmi iyo aqoon leh wa ruhbaanan iyo qaar cubaado o yaanay aqoonba yeelanine cibaadaadka ku wanaagsan waxaa kaloo arrintaasi ay ku timi inay yihiin kuwa ugu dhowe ugu dabacsan wa annahum laa yastakbiruun kibirkana waa ka dheer yihiinoo waa dad tawaaducu ku badan yihi halkan waxa uu kaga warramayaa islaamu maliki alxabasha waa islaamnimadii uu islaamay boqorkii xabashidu waa najaashi inta haddaba aanu islaamin nimankii gaalada ahaa markii ay ka war heleen saxaabadii in badan oo ka mid inay hijroodeenba oo ardul ardulxabasha ay tegeen warkaa markii ay heleen baa waxay sameeyeen shirqool ay doonayaan inay ku soo celiyaan nimankaa hijrooday waxay ka fakereen markaa dariiqada ugu habboon ee najaashina ay ku qancin karaan nimankan hijroodayna lagu soo celin karo ayay ka fekereen waxaa dabeeta ay go-aan ku gaadheen ay iska soo xuleen laba nin oo ka mid ahaa raggii ugu aftahansanaa ee hadalyaqaanka ahaa ee afyaqaanka ahaa bay iska soo xuleen waxa weeye camar binu caas oo dee markaa gaal ahaa iyo cumaaratu binulwaliid labadaa nin bay soo xidheen cidda loo tegaya waa boqor ka mid a ah boqorradii adduunyada ugu magaca dheera waxaa laga doonayaa nimankaa la jooga inuu soo gacan geliyo marka laba arrimoodba waa lagama maarmaan bay u arkeen arkeynat kow cid af ahaan qancin karta oo hadal ku qancisa inay hadal ahaan qanciyaan ficil ahaanna ay qanciyaan hadal ahaan inay qanciyaan bay go'aansadeenoo laba ninoo kuwugu aftahansanaabay iska soo xuleen ficlanna inuu qancaabay doonayaano ay xoogaa u dhiibaan hadiyadaha weliba noocii ugu ugu jeclaa oo subaga iyo iidaanka oo magaalada maki ay macruuf ku ahayd weliba aad baa loo jeclaaye kaasay u sii waxa way camireen oo hadiyadahan ay ugu dhiibeen nimankan gaalada ah sababta ay doonayaan inay u soo celiyaan waxa weeye halkaa muslimiinta halkaa jooga ee degani dee ammaan bay heleen diintoodii bay xorriyad u heleen cid dulmidoo cadaadinaysaa ma jirto iyaguna waxay doonayaan ciday mar walba ciqaab iyo cadaadis ku hayaan labadaa nini markii ay gaadheen boqorkii najaashi lo odhan jiray ay u tegeen najaashi magaciisu wuxuu ahaa asxamata binu abxar asxamata binu abxar laqabkan iyo naanaystan annajaashina nin waloo boqor ka noqda xabashada dhexdooda ama boqor u ah ayaa naanaystaa la siin jiray sida kisre iyo qaysarba dee waxa way naanaysa u ahayn boqortooyooyinka qaarkood ay lahaayeen laakiin magaciisu waa asxamatu binu abxar markii ay najaashi u tageen markiiba may odhanin uun nimankaasaanu kaa doonaynaa iyo noo soo celi taasoo keliya maaha araar iyo muqadime iyo gogolxaag iyo hadal hordhaca ayay iska horraysiiyeen waxaana yidhaahdeen boqorow waddankaaga waxaa soo galay niman dhallinyaro ah oo diintoodii bedelay oo dadkoodii kala kaxeeyey oo warkoodu aanu saxahayn baa waddankan soo galay oo kula jooga annagana waxaana soo diray dadkii ay qaraabada ahaayeen ee tolka u ahaa ayaana soo dirayo si aad nimankan u celiso oo aad noogu gacan geliso intaa markii ay u sheegeen dee sida aynu ku hayno tilmaamaha boqor waxa weeye boqorkaa najaashi la odhan jiray waxa uu ahaa nin cadaaladda ah, aada u ilaaliya waxa uu kuuhi idiin dhiibi maayo raggaana idiin gacan gelin maayo ilaa iyagana aan u yeedhayo aan dhegaysanayo bal hadda waxa ay wadaan iyo waxay u socdaan iyo waxay ka soo carareen intaba waxaa loo yeedhay markaa saxaabadii oo uu hormoodu yahay jacfar binu abi aalib jacfar binu abi aalib radia allahu canhu ardaa najaashi agtiisa ayaa waxa uu ka jeediyey kelmadaadu cajiiba oo uu ku tilmaamayo gaalada dhaqankoodu sida uu ahaa intaanay diinta islaamku imanin dhaqan xumada iyo in xumaan oo dhan isugu tagtay iyo diinta islaamku waxay u keentay ee ay farayso waxa weliba qoro waxaanu ahayn dad jaahiliye ah oo dee gaalnimo ku nool oo asnaamta caabuda oo baktiga cuna oo jaarka xumeeya oo ka iyaga xooggahay ka daciifka u cuno wax kastoo xunna aan xumaanba u arkin sameey wuxu uhi annagoo xaaladaa ku sugan baa ilaahay wuxuu noo keenay diintan islaamka qiimaha badan waxaana loo soo diray nebi naga mid ah oo magaciisa aanu naqaano oo nasabkiisa aanu naqaano oo aanu garanayno kadib baa waxa uuna faray ilaahay keliga inaanu caabudno shirkiga iska ilaalinno qaraabada xidhiidhinno yani wanaag oo dhan de wanaaggii islaamka ayuu tiriyey wuxuu uhi intaa markii aanu la nimiye wanaaggaa aanu qaadanay xumaantii aanu ku jirna in aanu ka baxnay facadaa calaynaa qowmunaa tolkayo noomay turina way nagu xadgudbeen iyagoo nagu haysta cibaadada naga fitnaynaya diintayada kadib baanu u soo baxnay waddankaaga weliba adigaanu kaa dooranay dowladihii kaleo dhan u fiirsa jacfar bin abi aalib yacni waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu waafajiyey qaabka uu hadalka u dhigay ee aadka u cajiibka muu odhanoo islaam muslimiin baanu nahayo kamuu bilaabin dabeetana diintii baana lagu haysta halkaa kamuu bilaabin wuxuu rabaa inuu isku xidho taariikhda iyo nolosha iyo xaaladaha markii hore xaaladii lagu jiray gaalnimo iyo jaahiliya diinta islaamku markii ay timi iyo wixii ay fartay wanaaggaa ay fartay ciqaabtii ka dhalatay lagu sameeyey yacni wuxuu isku xidhayaa hadal aada u qiimo badan oo tilmaamaya aftahannimada jacfar bin abi aalib marka aada hadlayso cidda aad la hadlaysa iyo qaabka aad ula hadlaysidda waa inaad taqaano wuxuu ku soo gebagabeeyey wanaagga iyo qiimaha diintu ay nafartay baana lagu colaadiyey weliba markaanu arag inanaan la noolaan karay nimankan waddankaagaanu doorannay najaashiyow marka yani wuxuu tilmaamaya ama uu tusinayaa in ay isaga wax moodeen bal si uu usoo dabco waa najaashi intaa markii uu jacfar sheegay baa waxa uu najaashi ka codsaday bal hadda qur ah, kariimka ah ee lagu soo dejiyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu akhriyo wax ka mid ah jacfar binu abi aalib ile najaashi waa nin cristan oo dee markaa ahaa oo nabi ciise calayhi salaam dee rumaysanoo suuratu maryam bilowgeeda oo dee aynu garanayno siday u faahfaahinayso nabi ciise iyo dhalashadiisii iyo buu ku dul akhriyey taasna waa arrin kaleoo tilmaamaysa likulli makaanin maqaaru meel waloo aad ka hadlayso oo hadal aad ka jeedinaysa cid walooad la hadlaysaaba hadal ku habboon iyo si loola hadlay leeda suurad kale kumuu akriyin suurat lfaatixa kumuu akriyin suurat likhlaas kumuu dul akriyin wuxuu doortay suuratu maryam bilowgeeda waayo halkan iyadaa habboon in la akriyo si ninkan wax loo fahamsiiyo waxay soo gelaysaa dadka marka aad la hadlaysa inaad kala hadasho halka ay u nugul yihiin inay kaa aqbali karaan inaad ka abbaarto hadalkaaguna halbeegiisu halkaa u markii dabeetana aayaddaa uu suuraddaa uu akhriyey jacfar najaashi waxa uu yihi wallay ka tahayo ninkaasi waxa uu akhriyey iyo wixii nabi ciise calayhi salaam laga hayo ee diintiisa ku sugan waxbaba kuma kala duwana ilaa hada alcuuda qori yar buu dhulka ka qaaday wuxuu le intaa in leeg mooyaane yani wax aada u yar manaa way iswaafaqsan yihin wey nimanka wuxuu ku dhow nimankan idin dhibi maayo iska noqda hadiyadana iskala noqda may quusane maalintii markay iskaga soo baxeen baa waxay ka soo mareen haddana maalintii labaad nimankii ka ag dhowaa najaashiye dee la taliyayaasha u ahaa iyo wasiirada xaggaasay ka soo wareegeen iyagii bay soo dhex mareen marka waxay yidhahdeen dabeetana nimankan laba arrimoodba way ku khaldan yihin bal hadda weydiiya najaashiyow iyo wasiiradiisa nimanka waxaa weydiisaan kow markay idin soo galaan salaan kale idinku salaamaan tii aynu naqaanay ma aha waxay ku haystaan assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bal weydii salaantan xaggay ka keeneen oo wax cusuba inoo hore u arag waxaa kale yidhaahdeen nebi ciise waxay nimankani ka yidhaahdaan qawlan cadiiman hadal khatara bay ka yidhahdaan bal taana weydi wuu u yeedhay maalintii dambanoo labadaa su-aalood buu weydiiyey salaantan aada nagu salaantaane assalaamu calaykum horta xagee ka keentay waxay dhaheen waa taxiyat lislaami wa taxiyatu ahli ljanna waa salaanta islaamka weeye iyo salaanta ahluljanna nabi ciise maxaa ka leedihiin jacfar wuxu uhi waxaanu ka leenahay waxaa rasuulka iyagu calayhi salaatu wasalaam uu ka yidhi oo ah inuu yahay kalimat ullaahi wa ruuxuhu alqaaha ilaa maryam waa kelmaddii ilaahay uu maryam ku tuuray ilaa maryam alcadraa albatuul maryam oo aan waxnina weligeed arkin baa ilaahay ku dhex abuuray nebi ciise calayhi salaam taasaanu ka aaminsannahay buuri najaashi dabeete waxa uu haddana yidhi hadalkaa aad tidhaahdeen iyo waxa nebi ciise laga hayo waxay ka soo baxayaan ka mishkaatin waaxida dalool quray ka soo wada baxayaan haddana arrintii waatanoo iyagii inbuu sii xoojiyey waa muslimiinte labadii nin ee qurayshi ay dirtay iyaga iyo subagoodiiba waa la soo celiyey wax hadiyadoo laga aqbalina may jirin xalla waxay siteenna waa lagu soo celiyey waayo dee rabitaankoodii baa u fuli waayey najaashina boqor aqbala laaluushka iyo in hoosta wax looga dhiiba mu ahay waaya haddaba najaashi oo ah boqorkii xabashida isaga laftiisu xilligaa inuu islaamay ayaa la tilmaamay oo waxa weeye islaamnimada uu qaatay waay waxa uu markaa lamaa calimat qurayshun qurayshi markii ay ogaatay bihijrati lmuslimiina muslimiintiina u hijroodeen ila alxabasha xaggaa iyo ardulxabasha arsaluu waxay direen rajulayni laba nin bihadaaya iyagoo u dhiibay hadiyado alaban minhu iyagoo ka codsanaya amaba ka doonaya waa najaashiye an yarudda inuu soo celiyo man haajara min almuslimiina ciddii muslimiinta ka midee hijrootay inuu soo celiyo faaba najaashiyu najaashi waa uu diiday tasliimahu muslimiinta inuu soo gacan geliyo bacda an ahbarahu jacfaru bnu abi aalibin kadib markii warka uu siiyey jacfar binu abi aalib ee uu uga warramay bixaqiiqati diin alislaami diinta islaamka iyo xaqiiqadeeda wa qara'a calayhi ee weliba dushiisa uu ku akhriyey awala suurati maryama oo markii uu akhriyey uu maqlay najaashi aayaadka waabuu ilmeeyey fa kharajaa khaa'ibayni labadii nina qurayshi ay dirtay waxay soo noqdeen iyagoo guul guuldaraystay doonitaankoodina aanu u hirgelin wa aslama najaashiyu najaashi waa islaamay waman macahu iyo ciddii ka ag oo min alqisiisiina culimadii ka mid ah culimadii kristanka waruhbaan iyo ubaad cubaadii ay lahaayeen kristanku yani raggoodii dee aan aqoonta lahayn lakiin cibaadada ku ficnaa fii dalika alwaqti isla xilligaasay islaameen waa sanata saabica min anubuwa faanzla allahu alla waxa uu kasoo dejiyey ku soo dejiyey fii xaqihim nimankaa xaqooda iyadoo laga warramayo walatajidanna aqrabahum nabi muxamedow waxaad heliyood heli aqrabahum mawadda kuwooda ugu dhow kalgacaylka iyo soo dhoweynta iyo jacaylka liladiina aamanuu muminiinta ay jecel yihiin kuwa ugu dhow gaaladu waa aladiina qaaluu inaa nasaara kuwa kiristanka ah wey dalika arrinkaasna wuxuu ku yimi biana minhum qisiisiina waruhbaana waxaa ka mid ah qaar culimo ah iyo qaar cubaada wa anahum laa yastakbiruun kuwa iskibriyana maaha macnuu waxa weeye had iyo jeer kiristanku iyaga ayaa ka dabacsan hadda ma dee loo qiri maayo wanaago macnuu maaha way wanaagsan yihin lama laha laakiin marka loo eego gaalada kale la isbarbar dhigo kuwa kiristanka ah kiristankii rasmigaaba laga hadlaya kuwan hadda ma aha wax bedelmay aan kiristan hagaagsanna haysan maaha waxay ahayn kuwo dabacsan oo ka sokeeya yuhuudda iyo mushrikiinta kale oo taasna waxay ku timi saddex laba sababood oo aayaddu ay tilmaamayso waxay lahaayeen culimo iyo cubaad diintooda aqoon u leh oo ku camal falaya dee qofku markuu cilmiga uu leeyahy ku camal falaya haba khaldanaadee qalbigiisu waa soo yaro dhowy waa dabacsan marka uu cibaadada ku badan yahy haba khaldanaadee qalbigiisu waa ka nugul yahay ka aan cibaadaba aanay soqon gaalba noqday waayo waa qodob labaadee wa annahum laa yastakbiruun xagga kibirkana niman lagu yaqaanay may ahay uma maata najaashiyu najaashi waa dhintay intaa kadib fasallaa calayhi rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxa uu ku tukaday dabeetana salaatu ljanaaso oo gaayiba lamaa aclamahu jibriilu markii rasuulka uu malakuljibriil u sheegay biwafaatihi geerida najaashi wa haadaa salaadaasina uu rasuulku ku tukaday aslu salaati aljanaasati cala alghaa'ib qof maqan in janaaso lagu tukado yani qof meel kale ku dhintay iyada ayaa asal iyo asaas u ah najaashi calayhi raxmat ullah waa islaamay oo inagaa arkayna in jacfar markii uu u sheegay xaqiiqat alislaam uga warramay suuratu maryam bilowgeeda ku akhriyey waa uu islaamay weliba islaamnimadiisa muu wada muujine isagii raggaa kaaga dhawaaba waa qarsanayeen najaashi markaa muddo kadib waa geeriyooday rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaana waxa uu sheegay malakul jibriil ila meel mayduu joogin waxa weye najaashi iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tukaday salaada janaasada ayuu ku tukaday najaashi dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii waa soo gaadhay islaamnimona wuu ku soo gaadhay markaa ma saxaabi ba mise waa taabici talow ya waa taabici waayo saxaabi tacriifkiisu muxuu ahaa man laqiya nabiya sala allahu alay waslam mumina bihi wamaata calaa dalika walow takhallalat iridda sax alimaamu dahabi wuxuu leeyahy dhinac marka laga eego dee xilligii rasuulku soo gaadhay calayhi salaatu wasalaamu culimada qaar baale waxa weeye waaba saxaabi buu ahaa oo saxaabadaa dee lagu tirinaya lakiin tacriifkan haddaynu eegno ila rasuulka calayhi salaatu wasalaam lamuu kulmine wakti unbuu la noolaa sooma soo gaadha calshaa lakiin dee lamuu kulmin idan waa min kibaari taabiciin baa lagu tirinaya ama almuhadramuun waayo oo dee min kibaari taabiciin rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadaa janaasada muxuu ugu tukaday talow ee haayibka ah. sababtu waxay ahayd dee najaashi shacabkiisa iyo dowladdiisa intii la islaamtay ee ka ag mooyaane intii kale gaalay ahaayeen cid ku tukataana dee may jirin waayo saxaabadii xataa u hijrootay ardul xabasha ee jacfar uu hogaaminayay sannadii toddobaad ayay soo noqdeen najaashina waxa uu dhintay sannadii sagaalaad marka cid ku tukataan la haynin sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ugu tukaday maada facalat qurayshun lamaa calimat bihijrati lmuslimiina ila alxabasha maxay samaysay qurayshi markii ay ogaadeen muslimiintiina u hijroodeen ard alxabasha asallamahum najaashiyu najaashi muslimiintii hijrootay ma soo gacan geliyey oo quraysh dalabkoodii miyuu aqbalay hal aslama najaashiyu najaashi ma islaamay maada nazla fii xaqihim najaashi iyo asaaqifadii raggii ka ag dhowaa maxaa ku soo degay oo aayaad qur-aan oo ka warramaya arrintaa hal caasha nabiyu sal allahu alay wasalam hal caasha najaashiyu bacda dalika najaashi intaa kadib ma sii noolaa inteese uu sii noolaa hal salla rasuulu sal allahu alayh wasalam cala alghaa'ibi qabla dalika ka hor najaashi cid kaleoo uu ku tukaday janaaso haa'iba ma dhacday alkhulaasa arsalat qurayshun quraysh waxay dirtay rasuuleyni laba fariinside ila najaashiyi najaashi u direen labadaa ergey waxaanay direen liyatruda almuslimiina min bilaadih si muslimiinta uuga soo ceydiyo uga soo eriyo deegaankiisa ay u hijroodeen falam yafcal arrintaa muu yeelin wa aslama waa islaamay huwa isaga iyo waan macahu ciddii kaaga dhoweyd uma maata najaashiyu najaashi dabeeta waa dhintay fasallaa calayhi rasuulu sala allahu alay wasalam salaata aljanaaza kadibna rasuulku alayh isalaatu wasalaam salaadaa janaazada qaa'ibka ayuu ku tukaday hada wabillahi towfiiq sala allahuma cala nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira